alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu ala muxamedi wala ali muxamed wslama tasliima kaiira qaala anaadim raximah llah uma alkitaabu bilkitaabi yunsakhu ka sunnatin bisunnatin fatunsakhu sheikhu waxa uhi raximah llah eh, intaa dabadeed kitaabka waxaa lagu nasakhaa kitaab bimacnaa aayad qur'aana waa dhacdaa in aayad qur'aana lagu nasakho ka sunnatin bisunnatin fatunsakhu waxay la mid tahay sida sunne lagu nasakhaayo sunne lagu nasakhayo yani sida kitaabka kitaab loogu nasakho bimacnaa aayadda qur'aanka aayad qur'aana loogu nasakho ayaa sunnadana sunne loogu nasakhaa qur'aanka aayado mutacadida ayaa soo aroortay oo mansuukho ah laguna nasakhay aayaad kale bale waxaa dhacda suurad keli ah in naasikha iyo mansuukhu labaduba ku jiraan oo laba aayadoodoo suuradda ka mida ay isnasakhaan sida labada aayadee suuratulanfaal ku sugan iyadoo aayadda la nasakhayaa isla suuradda ay ku sugan tahay ba aayadda ku xigta laga dhigay aayaddii naskhaysay in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibu mi'atayn wa in yakun minkum mi'atun yaglibuu alfan min aladiina kafaruu biannahum qawmun laa yafqahuun aayadda xukunkeedu waa mansuukh dhigaalkeedu musxafka waa ku dhigantay tilaawadeeda lama nasakhin laakiin xukunkeedaa la naskhay xukunkeeda ayaa la nasakhay waxaana lagu nasakhay aayadda ku xigta al'aana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa in yakun minkum mi'atun saabiratun yaglibu mi'atayn wakadalika labada aayadoo suuratu lbaqara ku sugan ee ku saabsan fii ciddati mutawafa canhunna aswaajuhunna naasikha iyo mansuukhuba isla suurad bay ku jiraan weliba waxa la horsheegay oo tilaawada ku horraysa iyo dhigaalka musxafka aayadda naasikhada tartiibtii musxafkana waxaa ku dambaysa aayadda mansuukhada naasikhadii baa tilaawada horraysa iyo dhigaalka musxafka mansuukhadii baana dambaysa wladiina ytawafawna minkum wayadaruuna azwaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashra waa aayaddii naasikhada ahayd iyadana tilaawada horaysa waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna azwaajan wasiyatan liazwaajihim mataacan ila alxawli hayra ikhraaj tartiibta musxafka yadaa dambaysa iyo tilaawada haddana iyadoo yadu dambaysa nusuulkay soo horraysii marka yada ayaa mansuukhadii ah sunnana sunno in lagu nasakho waa dhacdaa sida xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuuri fazuuruha waxaan ahaa mid hore idinka reebay inaad xabaalaha booqataan fazuuruuha hadda booqda waa sunno sunno lagu nasakhayo xaguu ku reebay nebigu sala allahu aley wasalam yacni fii sunna mutaqadima xadiis horeeyey ayuu ku reebay kanna waa ku nasakhay maaha naasikha iyo mansuukhba inuu isla xadiiska yahay oo xadiiska qadarkiisa dambe qadarka hore nasakhaya maaha xadiiska qadarkiisa hore waa xikaayatun can xukmin taqadam xukum hormaray ayuu ka xikaayoonaya xukunkaa hormaray horreeyey in la taraakhi baa u sharti ahe naasikh iyo mansukh iskuma lamaanaadaan ka takhsiis ee waxay markaa noqdaan qaar zaman u dhexeeyey saas aawoodee waatay culammadu leeyihin maca taraakhin marka qaybta hore xadiisku wuxuu ka xikaayoonayaa nahyi hore oo nebiga ka dhacay sala allahu alay wasalam waa xikaayatu can amrin nada xadiidkanna fazuuruuha qadarka ku suganna waxay nasakhaysaa xadiidkaa hore ee horreeyey ee nahyiga ah ayuu nasakhaya marka waa sunne sunna nasakhaysa suma alkitaabu bilkitaabi yunsakhu intaa dabadeed kitaabka waa la nasakhaa oo kitaab baa lagu nasakhaa bimacnaa aayad qur'aana aayad qur'aana nasakhays ka sunnatin bisunnatin fatunsakhu fadu waxay iska noqonaysaa masiida litawkiid waa sida sunne la nasakhaayo bisunnatin sunne lagu nasakhayo kale weeye walam yajuz an yunsakha alkitaabu bisunnatin bal cagsuhu sawaabu sheikhu waxau uhi raximah ullah walam yajuz ma bannaana an yunsakha alkitaabu in la nasakho kitaabka bisunnatin sunna in lagu nasakhaa jaa'is ma aho ma bannaana bal cagsuhu sawaabu sidaa lidkeeda ayaa sawaab ah oo sawaabku waxa uu yahay in sunnada la nasakho oo aayad qur'aana ay naasikhadii noqoto aayadda qur'aani wax nasikhayso laakiin aayaddu inay mansuukho noqoto oo sunnadu naasikho noqotaa iyadu mid jaa'isa maaha sunnadu waxay u qaybsantaa mutawaatira iyo aaxaad bacdu ahlicilmi labada way kala qaadaan culammada qaarkoodna labadaba waa isku daraan oo culammada qaar waxay leeyihiin sunnadu ama mutawaatiro ha noqoto ama aaxaad ha noqotee aayad qur'aana inay nasakdaa ma suuragal lahaa cala alilaaqba waa qowl waana sidaa daahirka hadalka shiikhu u egyahay culamada qaarna tafsiil bay gelinayaanoo waxay leeyihiin sunnaduma mutawaatiro ahayd mise aaxaad ahayd hadday sunno mutawaatiraa tahay waa dhici kartaa inay aayad qur'aana nasakhdo laakiin hadday sunno aaxaada tahay ma dhici karto inay aayad qur'aana nasakhdo culamada qaarkood jawaaska iyo bannaanaanshaha diidi maayaan waxay leeyihin way bannaantahay inay nasakhda laakiin ma dhicin marka waxay kala farqinayaan jawaaskii caqliga ahaa iyo wuquucii sharciga ahaa labadaasay kala farqinayaan culammada qaarkood jumhuurku waxay leeyihiin marnaba ma dhicin in sunno aaxaadii aayad qur'aana nasakhdo qaarna jawaaska caqliga ay xataa diidayaan iska daa inay dhacdee jaa'izun caqlan ma aha waayo sunnada aaxaadka ahi agtooda waxay leeyihiin waxay faa'iidaynaysaa danni danni ayay faa'iidaynaysa qur'aankiina qaci buu faa'iidaynaya hubuudkiisi waa qaci sunnada axaadkana hubuudkeedu waa danni danni iyo qacina isku quwo maah shay la qatcinaayo la jasminayo boqolkiiba boqol oo ixtimaal aan la gelin karin iyo shay ixtimaal la gelinaayo oo laleeyahay waa dhici kartaa in waxaweye sidaa wax ka beddelan yihin ixtimaal baa ka suuragala walow ixtimaalkaasi daciif ba ha noqdeen waa inaysa ahayn ayuu aqbali karaa inay nebiga ka sugnayn ayuu aqbali karaa mid la qatcinayo la jasminayo leeyahay boqolkiiba boqol waa sidaas maah halkaasay ka saarayaan calaa kulli xaal mas'alada khilaaf badan baa ku jira laakiin culammada qaarkood waxay leeyihiin waa bannaan tahay sunnadu ama mutawaatira ha noqote ama aaxaad ha noqotee inay aayad qur'aana nasakhdaa waa jaa'izun caqlan waxay kaloo leeyihiin waa waaqicun sharcan sharci ahaanna waa dhacday sharci ahaanna waa dhacday jaa'izun caqlan waxay u tahay waxa qaciga ahi waxa weeyaan waa hubuudka ay aayaddu sugnaatay oo nusuulkeedu sugnaanshaha uu sugan yahay baa qaci ah waxa naskhigu ku dhacayaana waa xukunka wannasku maxalluhu alxukmu maxalkiisu waa xukunka xukunkaasina inuu istimraarayo oo daa'imayo aan la nasakhi doonin ilaa yowmi alqiyaama sidaa u jiraayo dee aayaddu may naskaraynoo may odhan lama nasakhi doono saas aawadeed dawaamkii istimraarka xukunkaasi daa'imayo oo aan la nasakhi doonin qaci ma aha waa danni marka kama baxayso inuu danni danni nasakhay xadiiskuna wuxuu caariday uun istimraarka bes nusuulka aayaddu soo degtay ma caaridin wuxuu caariday waxa weeyaan waa dawaamka xukunkaasi sii jiraayo uu daa'imaayo marka kama baxayso inuu danni danni caariday saas aawadeed baa jamac markaa culammada ka midii ama maalikiya ama shaaficiya ah ama daahiriya waxay yidhaahdeen waa bannaantay waana dhacday qaarkoodna waa bannaantay ku ekaadeen culammada marka maalikiyada sidaa ku tegey waxaa ka mida shiikhii la odhan jiray baaji waxaa ka mida qaraafi waana sida maxamedulamiin ashinqiiti u arjaxayo oo kitaabkiisa tafsiirka aduu albayaanka laba mawdic buu mas'alada kaga hadlaa wuxuu kaga hadlaa aayat alancaam qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yatcamuhu ila an yakuuna mayta alaaya aayadda ancaam waa kaga hadlaa wuxuu kaloo kaga hadlaa aayadda naxli waidaa badalnaa aayatan makaana aayatin wallahu aclamu bima yunazilu qaaluu inama anta muftar waxaan odhanayaa jumhuurka culammadu waxay mareen inaan aynay bannaanayn waxaa odhanaya culammada cilmigooda iyo fadligooda anoo garanaya ay cilmi badnaayeen haddana masaladan way ku khata'een yani khata cad bay ku khata'een dabeedna masalada wuu sharxaya waxaanu odhanayaa wuxuu caariday xadiidkan aaxaadka ahi waa dawaamka dawaamkuna qaci ma aha dawaamulxukmi xukunkan inuu daa'imayo oo aan la nasakhi doonini mid qaciya maaha waxaanu weliba odhanayaa waa dhacday tusaalayaal baana lahayaa wuxuu soo aroorinayaa markaa aayaddan suuratu alancaam xasriga ku sugan qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yatcamuhu ila an yakuuna maytatan aw daman masbuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhilla ligayr illaahi bih afar shay baa lagu koobay muxaramaadka nafyi istinaa ayaa ku sugan oo min adawaati alqasri ah marka wuxuu odhanayaa ashyaa ayaa jira soo arooray oo sunnada aaxaadkaa ku soo arooray oo la xaaraantinimeeyey ashyaadaa waxaa ka mid ah dameeraha dadla joogga ah waxaa ka mid a ah dugaagga micida leh waxaa ka mida shimbiraha ciddida leh ee ciddidooda ku ugaadhsada wa nahaa rasuul ulah sala allahu aleyh wasalam can kulli dii naabin min assibaaci wa kulli dii mikhlabin min altayr waa nahyi nahyigaana waxaa laga qaadanayaa taxriim xaaraantinimin baa laga qaadanaya tanziih ma aha waayo asal waxa nahyiga u ah taxriim baa u asal taxriim ayaa u asal weliba riwaaya soo aroortay muslim saxiixa ku soo wariyey oo sheegaysa kullu dii naabin min fa akluhu xaraam wax kastoo mici u saaxiiba oo dugaagga ka mida cunitaanka la cunaa waa xaaraan baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam bacdulmadaahib waxay yidhaahdeen sida maalikiyada bacdi ka midii waxaa laga yaabaa raawigu lacallahu rawaa bilmacnaa oo nahaadii uu isyidhi nahyigu taxriim buu la mid yahay dabeedna uu isyidhi macnaha ku weri dabeedna xaraamun isagu ku beddelay dabeedna sidaa uu ku yimi ee lafdigii nebiga sala allahu aleyh wasalam xaraam aynan ahayn lacalla inaysa ahayd baa laga yaaba laakiin taasi waa muxaamaatan lilmadhab waa difaac marka madhabka la daafacayo ee waxay tahay xadiiska in sidiisa loo qaato saxaabada qaarkood intay xadiis sheegeen ayaa mid waxa uu ku yidhi ara'ayta low kaanat kada markaasuu yidhi ijcal ara'ayta cinda daka alkawkabi baa saxaabigu ugu jawaabay ara'ayta waxaad ka dhigtaa xidigaasoo kale mid agtiisa ku sugan bimacnaa xadiiska ictiraad ka fogey riwaayo kale waxay sheegaysaa qiso labaad inay tahan filaya wuxuu saxaabigi ugu jawaabay ijcal lacalla fi lyaman lacalla yaman ku tuur yacnii xadiiska nebiga sala allahu alay wasalam ictiraadka ka fogee xadiiska marka lagu sheego lacalla iyo ara'ayta ha ka horkeeni lacalla iyo ara'ayta ha ka horkeeni marka waxaa laga qaadanayaa inaan xadiiskii la ictiraadin sidiisa loo aqbalo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo ka mid a ah xadiiska kalee sheegaya xumuru alahliya ina allaha warasuulahu yanhayaanikum can akli luxuumi alxumuri alahliya marka axaadiistaasi waa aaxaad buuri xasrigii muxaramaadka lagu koobay ashyaada afarta ana waa ka hor imanaya oo ziyaadu ka yihi saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa inay dhacday sunno axaadi inay nasakhday aayad qur'aana saasoo dhan culammada saa ku tagtay waxaa ka mid a inay dhici karto sunno aaxaadi inay aayad qur'aana nasakhdo ghazaali baa ka mid a saaxibu jamcu jawaamicna sidaas ayuu sax gariyey culamada kale siaa laga soo naqliyay waxaa ka mid a ah asnawi oo isaguna culamada shaaficiyada ka mid ah saaxibu lmuhimaat marka qowlka sawaabki waxay tahay sunnadu ama aaxaad ha noqoto ama mutawaatir ha noqotee way nasakhi karta aayad qur-aana qolyaha diidaya waxay leeyihiin waxay deliishanayaan aayadda allah uu yidhi maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha wax kastaanu nasakhno aayad ah ama aanu ku ilowsiino waxaannu la imanaynaa mid ka khayr badan ama mid la mida waxaana yidhahdeen sunnadu aaxaadkeedu iyo mutawaatirkeeduba iyo sunnada aaxaadka ahi haddii yada lasoo gaar yeelo iyo haddii labadaba laysku daro kama khayr badna aayad qur'aana mislina lama ahoo lama mid aha marka mar hadday caynkaa tahay ila wixii aayad lagu nasakhayey waxaa lagu koobay bikhayrin minha aw milihaye bikhayrin minha aw miliha baa lagu koobaye dee shay aan ka khayr badnayn milina la ahayn in lagu nasakhaa ma dhici karto daliilkooda ugu xooga badan waa kaas waxaa soo raaca daliil xagga caqliga ah oo ay leeyihiin waa qaci iyo danni oo qaci iyo dannigu isma caaridi karaan oo dannigu uma beegtoomaayo qaciga mar haddaan dannigu qaciga u beegtoomi karaynin dee maba caaridi karaba meesha qaci joogo dannigii tuur marba hadday sidaas tahay dee inuu nasakhaana ma dhici karto haddaanu caaridiiba karin oo aanu u beegtoomi karin siduu uu markaa mas'aladii ugaga qaalib noqonaya intaasay cuskadeen amaa daliilka hore jawaabta laga jawaabayo maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha waxay tahay waxaan la sallimayn sunnadu ama aaxaad ha noqoto ama kulligeedba ha noqoto mutawaatir iyo aaxaad be in la yidhaahdo qur'aanka lama misli ahaa waxaa la odhanayaa sax maaha ictibaar bay kula misli tahay daliil baana loo hayaa xadiiska abu daawuud oo imaam axmed soo wariyeen ayaa caddaynaya alaa wa inii uutiitu alqur'aana wa milahu macahu nebigaa sheegay sala allahu aleyh wasalam inay sunnadu qur'aanka la mili tahay oo qur'aankaoo kale tahay oo waxyinimaday kala mid tahay siduu qur'aanku waxyi u yahay ayaa sunnaduna waxyi u tahay marka ictibaarkaasay kula mili tahay tan kale ku saabsan uma beegtoomi karo saas aawadeed ma nasakhi karo oo qaci iyo danni bay yihiin waxaa sunnada mutawaatirada waxaa la isla ogol yahay sida marka uu inoo keeni doonaba inay qaciya tahay baa la isla ogol yahay oo hubuutkeedu qaci yahay sugnaanshaheeda ay nebiga ka sugan tahay sunnada mutawaatirada ahi waa qaci sunnada aaxaadkaa timi culammadu waa isu khilaafsan yihin sunnada aaxaadkii ma qaciba ma danniba khilaaf baa ku jira bayna ahlicilm culamada qaarkood waxay leeyiin waa qaci waana sida daahiryadu ku tagtay ibni xasmi waa siduu ku tegey waa sida imaam axmed riwaaye laga soo wariyey waa sida markaa ay ku sugan tahay sunnada aaxaadka ahi hadday nebiga ka sugan tahay sala allahu aleyh wasalam walow qaraa'in kalaba yaynan raacin cala alitlaaq ayay u tahay mid waxa weeye qaci ah bimacnaa cilmi iyo camal mid walba faa'iidaynaysa mawduuca sunnadaynu ku arki doonnaa insha allah kaasi waa qabo marka haddii waxa loo cuskaday ay tahay qaci ma aha dee ahlu sunnihii qayb baa qabta inay qaci tahay sunnada aaxaadkii mar hadday nebiga ka sugan tahay sala allahu aleyh wasalam inay tahay qaciya qowl labaad culamada qaarkood waxay leeyihiin sunnada aaxaadkaa qaalibkeedu waa danniyatu thubuut oo sugnaanshaheedu waa danni laakiin alkhabar lmuxtafu bilqaraa'in isagu waa qaci khabarka uu ku geedaaman yahay ama ku wareegsan yahay qaraa'intu oo amaaraad xoojiya ku sii ladhan yihiin iyagu waxay noqonayaan qaci bay noqonayaan sidaana jamac doora culammada ka mida ah ku tegey waana sida ibnu salaax iyo ibnu khuwaysi mandaad iyo jamac doora culammada ka mida ah, oo siday ku tageen waa sida ibnu xajarku uu ku dooranayo waa sida ibnu kasiir ku dooranayo ikhtisaaru culuumi alxadiis kitaabkiisii uu muqadimada ibnu salaax ku ikhtisaarinayey waa sida markaa ibnu taymiya uu ku tegey jamac doora culammada ka mida saa maray akhbaarta saxiixaynka ee bukhaari iyo muslim soo wariyeen oo kuwii la intiqaaday aan ahayn iyo akhbaarta kale ee amaaraad kale ku ladhan tahay ee saxiixada ah waxay noqonaysa iyadu qaciya ay noqonaysa in la daniya danniya weeyana ma suuragal marka taasna wuxuu noqonayaa macnaheedu sunnada axaadkii wada danni ma ah ee bacdigeed baa qaci ah jumhuurka muta'akhiriintu waxay mareen sunnada axaadkii dhammaanteed oo wada danniya shay ka midoo qadciina kuma jiro marba hadday tawaatur weyday qacinimona waa weydey qowlkaas jumhuurka muta'akhiriinta ku tegey laakiin culammadii hore mutaqadimiinta ahayd jumhuurkoodu saa ma qabin jumhuurkoodu miday saa qabeen ma aha saas aawadeed tacliilkii dee mar haddaanu musallam ahayn tacliil marka waxa weeye saxiixa noqon maayo oo xukunkii baajinaya sidaasaan u noqonayn waayahay ibnu cuthaymiin wuxuu isaguna arjaxayaa qur'aanka sunne aaxaada waa lagu nasakhi karaa oo sunna waa nasakhi kartaa mana kala farqinaayo inay aaxaad tahay iyo inay mutawaatiro tahay oo wuxuu yidhi marka hore wuxuu ka soo warramay shuruudda naskhiga ee naskhiga loo shartiya laba sharti an laa yumkin aljamcu inuu jamci suuro geli waayo ee hadduu jamci suuro gel yahay waljamcu waajibun mataa maa amkana ila falilakhiiri naskhun buu yina shardiga labaad waa an yuclama ta'ahuru naasikh waa in la ogaadaa naasikhu inuu dembeeyey ee haddii aan ka shakinno naskhi ma jiro ee waxaa waajiba in tarjiix xaggii aynu kacno dabeed wuxuu yidhi wa calaa haada fanaquulu alsawaabu annahu yajuusu naskhu alqur'aani bisunnati idaa saxat can ilnabiyi sala sidaa markaan binayno waxaan sawaabka ama saxdu waxa weeye inuu bannaan yahay qur'aanka in la nasakho oo sunna lagu nasakhaa oo sunnadu naasikha noqotaa inay bannaanta idaa saxat can ilnabiyi sala allahu aleyh wasalam hadday sunnadu nebiga sala allahu aleyh wasalam ka asaxdo naasikha waa noqon kartaa oo aayad qur'aana waa nasakhi kartaa waalxukmu yahbutu bilqur'aani waasunna xukunkuna wuxuu ku sugnaadaa sunnada iyo qur'aankaba mid walba waa ku sugnaadaa fa idaa saxat can irasuuli sal allahu aleyh wasalam nasakhat sunnadu markay rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka ansaxdo way nasakhaysaa aayad qur'aani hadday cariddo ee ka horraysay aayaddu aayadda waa nasakhaysa lianna naskha maxalluhu alxukmu wuxuu inoo soo sheegay naskhiga maxalkiisu waa xukunka hubuutka maaha xagguu naskhigu ku dhacaa wuxuu ku dhacayaa waxa weeye waa xukunka dee xukunkiina sunnana waa ku sugnaadaa qur'aanna waa ku sugnaadaa xukunkan inuu istimraarayo daa'ima dee qaci ma ahayn yuxtamalu an yunsakh waxaa la aqbali karaa in la nasakho ayuu aqbali karaa ama la aqbali karaa wuxuu yidhi sheikhu laakiin sunne nasakhday aayad qur'aana tusaale ahaan waxaynu haynaa uun hal misaal tusaale keli ah misaal kalaynu xafidsannaho haynaa ma jiro misaalkaas waa maxay aayadda fii suurati nisaa ku sugan ee allah uu yidhi walladaani ya'tiyaanihaa minkum faaaduuhumaa labadii la yimi faaxishada ee idinka mid ahaa fa aaduuhumaa dhiba iidaa ku sameeya iidaagaasi wuxuu noqonayaa bilqawli iyo bilficli fa in taabaa wa aslaxa fa acridu canhuma hadday toobad keenaan oo wa aslaxa camalkooda ay hagaajiyaan fa acridu canhumaa ka jeesi aayadda marka lagu xambaaro in liwaadka looga jeediyo oo labadan lab ee faaxishada la imanayaa waxay noqonayaan qaar iyagu isu tegey markaa zinadii ma ahee waxaa laga tilmaamayaa liwaadkii waa qowl ka mid a labada qowl ee aayadda lagu fasiray culamada qaar waxay ku fasiraan in looga jeedo zinada waladaanina waxaa loo yidhi min baabi takhliib yani labkii iyo dhadigii marka la kulmiyo waxaa la haalib yeelaa labka waa takhliib lidakar marka calaa haada zinaday ku saabsanayn zinada ayay ku saabsanayn aayadda kale ka dambaysaana dumarkii si gaara loo sheegay dumarkii ayaa si gaara loo sheegay xukunka ziyaadaana waa la sheegay oo ku saabsan in guriga lagu xabisayo guriga in lagu xabisayo marka culamada qaarkood waxay istishkaaleen oo mushkil inay tahay ku tiriyeen haddii dumarkii cuquubo loo sheegay in guryaha lagu xabiso raggana la yidhi iidaa ku sameeya haddana iidaadii ragga ay la wadaagaan de waxay noqonaysaa cuquubadoodu ka inay ziyaado ka leedahay cuquubada ragga waxaa ka imanaysa cuquubada dumarku inay dheeraad ka leedahay ciqaabta lagu ciqaabaayo ragga lagu ciqaabayo marka calaa haada bay culamada qaarkood waxay yidhahdeen aayaddan hore ha lagu xambaaro in looga jeedo liwaadka liwaadka in looga jeedo markaana waxaa imanaysaa raggii zinada la yimi haddaba maxay noqonayaa iyaga xaalkooda waxaa la odhanayaa labada xukunba waa ku guda jiraan aayadda ila in la yidhahdo dumarkay soo gudagelayaan wallaatii yaatiina alfaaxishata raggii soo gudagelayaan ma suragala walladaani yatiyaaniha haadaa faaxishada u noqonaya haddii liwaad lagu fasiro raggii zinada la yimi xukunkoodu waa maxay waxaa la odhanaya waa nafyu lfaariq bacdu ahlicilmi dariiqaasay mala marinayaan waxay leeyihin dumarkii maadaama saa lagu sheegay waxaa lala yimi cuquubada lagu mutaysanayaana ay tahay yani faaxishada inay haleeshiyaan waa dhici karta laakiin waxay u badan yihiin baan filayaa xagga kale inay yidhaahdaan ragga markaa lama xabisayo ee waa iidaa iidaagaas wuxuu noqonayaa bilqowli iyo bilficli calaa kulli xaal culamada qaar waxay ku xambaareen zinada lafteedii culamada qaarna waxay ku xambaareen liwaadkii ayay ku xambaareen qowlka marka lagu xambaaro in aayaddan looga jeedo liwaadka wuxuu sheikhu odhanayaa sunnadaa lagu nasakhay oo xadiiskii waxaa ku soo arooray sunanka qaarkood ay soo wariyeen in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luud faqtulu lfaacila walmafcuula bih ku kasta oo aa heshaan xaaluu samaynayo shaqadii qowmu luud oo kale ama wejadada lagu fasiro in wijdaan looga jeedo cilmi laga tilmaamayo man wajadtumuuhu kaa ku ogaataan yacmalu camala qowmi luud qawmu luud camalkoodii oo kale inuu samaynayo aa ku ogaataan faqtulu alfaacila walmafcuula bihi marka faaaduuhumaadii waxaa nasakhaysa xukunkan ka adag ayaa nasakhaysa laakiin wuxuu tilmaamayaa xagga sixada ayaa nadar ku sugan yahay xadiiska oo shardiga loo shardinayey naskhi waxa weeye waa in sunnadu saxiixa tahay xadiiskanna sixadii kuma sugnaa laakiin haddana wuxuu odhanayaa sheikhu waxa xoojinaya ou ku xoogoobay saxaabada camalkoodii waayo saxaabadii rasuulku sala allahu alay wasalam waxay ku ijmaaceen in liwaadka cidda la timaade la dilayo kayfiyada loo dilayo isku khilaafeen laakiin in la dilayo waa isku waafaqeen maadaamay sidaas tahay ijmaaca saxaabada sii quweynayo sii xoojinay ijmaaca saxaabada ayaa sii xoojinaya calaa kulli xaal mas'alada khilaafkaasaa ku jira wuxuu sheekhu yidhi raximahullah walam yajuz ma bannaano an yunsakha alkitaabu in la nasakho kitaabka bisunnatin sunna in lagu nasakha oo sunnadu naasikha noqotaa ma bannaana bal cagsuhu sawaabu sidaa lidkeeda ayaa sawaab ahoo saxan waduu tawaaturin bimilihi nusikh kii tawaaturka u saaxiibka ahaa bimilihi nusikh mid isaga la mida lagu nasakhay wagayruhu bigayrihi falyantasikh wagayruhu ay hayru lmutawaatir kii aan mutawaatirka ahayn falyantasik ha ku nasakhmo bigayrihi hayrkiisa ha ku nasakhmo nusakha waxay qorayaan matbuuca kitaabka qaarkood falyuntasakh oo mughayaru siiqay u binanayaan laakiin sida saxani waa in macluum ay u binaysantah oo faacil loo bineeyey sidaana nusakha makhduudka ah ee kitaabka qaar ka midi ah sidaasay dabdinayaan wa kadalika shuraaxda qaarkoodna ee tabacaadka ay taabiceen sidaasay dabdinayaan macnahaanna waa sida saxda ah waayo intasakha waa laazim waa ficil laazim ah nusikha fantasakh marka waxa weeye waa mutaawacu nasakhahu fantasakh wuu nasakhay dabeedna waa nasakhmay waa nasakhnay marka ficil laazima maadaama uu yahay mughayaru siiqa in loo bineeyaa dee ma suurtoobi karto sheikhu wuxuu inoo tilmaamaya sunnadii mutawaatirka ahayd in sunno mutawaatiraa lagu nasakhayo waa isku quwo inay isnasakhaan waa bannaanta wax ishkaali kuma sugnaa oo naasikha iyo mansuukhu markay isquwada yihiinoo siman yihiin inay isnasakhi karaan waa ijmaac aayad qur'aan iyo aayad qur'aani waa isku quwo inay isnasakhi karaan waa itifaaq sunno mutawaatir iyo sunno mutawaatiri waa isku quwo inay isnasakhi karaan waa ijmaac sunno aaxaad iyo sunno aaxaadi waa isku quwo inay isnasakhi karaan waa ijmaac saddexdaas markay siman yihiin naasikha iyo mansuukhu inay isnasakhi karaan waa laysla ogoliyey marka wuxuu inoo tilmaamayaa mutawaatirkii mutawaatir waa nasakhi karaa aaxaadkiina aaxaad waa ku nasakhmi karaa yacni siduu inoo tilmaamaya saas waxaana laga fahmayaa kaan la quwada ahayne ka leebal hooseeya inaanu nasikhi karin kii ka leebalka hooseeyey sida aaxaadkii oo kale mutawaatir aanu nasakhi karin waayo lama quwo aha mar hadduu adcaf ka yahay ma nasakhi karo laakiin sheikhu wuxuu odhanayaa ibnu cuthaymiin nadar baa hadalkiisa ku sugan waasawaabu ana almadaara cala asixa sawaabkuna wuxuu yahay waa inuu xukunkun ku xidhan yahay sixada hadduu saxiix yahay naasikh waa noqon karaa oo mid hubuudkiisu ka xoog badan yahay waa nasakhi karaa ishkaal male sheikhu wuxuu idhi waduu tawaaturin kii tawaaturka u saaxiibka ahaa waa xadiiskii mutawaatirka ahaa bimilihi nusikh nusikha bimilih waxaa lagu nasakhayaa mid la mid a yani mutawaatir baa lagu nasakhaya wahayruhu ay wahayru lmutawaatir kii aan mutawaatirka ahayn bihayrihi falyantasikh falyantasikh ha nasakhmo bihayrihi midaan mutawaatir ahayn ha ku nasakhmo waa dhici kartaa inuu mutawaatir ku nasakhmo wa kadalika cagsiguna waa dhici karaa min waa dhici kartaa sida saxiixa wakhtaara qawmun waxay doorteen qowm culammada ka midii naskha maa tawaatara naskha maa kii nasakhaaddiisa tawaatara mutawaatir noqday bigayrihi midaan mutawaatir ahayn ee nasakhaadda lagu nasakhayo ayay doorteen wakhtaara qawmun naskha maa tawaatara bihayrihi ay bihayri mutawaatir wa caksuhu xatman yuraa wa caksuhu sidaa lidkeedana yuraa waxaa lagu ogsoon yahay xatman inuu waajib yahay lagu ogsoon yahay laazim inuu yahay oo la qacinayo ayaa lagu ogiyey sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa bacdu ahlicilmi inay yidhaahdeen mutawaatirkii aaxaad waa nasakhi karaa laakiin sidaa lidkeeda ayaa la ogsoon yahay inay laazim tahay aaxaadkiioo mutawaatir nasakhayo naasikha quwo badan mutawaatirkaa nasakhaya wuxuu noqon karaa qur'aan wuxuu noqon karaa sunne mutawaatir ah marka marba hadduu ka quwo badan yahay mid la simanna nasakhi karaayey kii ka quwada badnaa inuu nasakhi karo waa cala sabiili awlaa oo sida mudnaanshaa badan waa cala sabiil awlaa masalada ku saabsan aaxaadku inuu mutawaatir nasakhi karo waxay culammada qaarkood u deliishadeen qisadii quba waagii hore waxaa loo tukan jiray beytulmaqdis lix iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood baa baytulmaqdis loo tukanayay dabeed waxaa soo degtay aayadda qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaaءi falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam aayaddaa iyo aayadaha kale ka dambeeya ayaa soo degay saxaabada qaarkood may ogaan markii horeba in xukunkii la nasakhay oo aayadii soo degtay nasakhaysaa xukunkii qiblada ku saabsanaa may ogeyn miday ogaayeen maaha saxaaba iyagoo iska tukanaya oo salaaddii ku jira oo aan ka warqabin in qur'aan soo degay nasakhaya qibladii loo jeesanayo beytulmaqdis salaadda loola jeesanayo loo tukanayo xaggiisa xaggaa loola jeesanayo salaadda in la nasakho oo qur'aan lagu nasakhay kamay warqabin salaaddii iyagoo ku jira saxaabi baa soo maray alaa ina alqiblata qad xuwilat qibladii waa la xawilay xukunka hore maxay ku hayeen tawaatur qaci buu agtooda ka ahaa waayo dhammaantood waxay ka arkeen nebigu sala allahu aleyh wasalam xaggaa inuu u tukanayo dadkana u tujinaayo una sharciyeeyey inay salaadda ula jeestaan baytulmaqdis arrin qadciyo sunnada ku sugnaaday oo aan axadna ka shakin karin ayuu ahaa hal shakhsi baa u sheegay oo yidhi qibladii waa la xawilay isla markiiba waa isgeddiyeenoo xagga kacbaday u jeesteen may odhan xukunka hore qadcaynu ku haynay haddana fardi baa inoo dhawaaqaye qadcigii danni meesha kama saari kare ee qacigaa qaci la mida intaynu helayno aan iskaga sugnaano asalkeenniyo istisxaabnu may odhan wakhtigii nebigay dhacday sala allahu alayh wasalam kumanay kala ranayn saxaabadii dhammaan sidii bay sameeyeen imaamkii baa hor maray kuwii dambeeyaa dib maray yacni waxaa weeye xagga kacbaday u jeesteen nebiguna kuma odhan haddii aydan ku ogaan si qatci ah warkaasi aanu idiin soo gaadhin asalkii hore maxaa kaga gurtay taqriirka nebigu taqriiriyey ficilkay sameeyeen waxaa laga qaadanayaa ila iyagu aayadda nasakhday may ogayn alaa ina alqiblata qad xuwilatna waxay aqbali kartaa bisunna aw biqur'aan qur'aan hadday tahayna qur'aankii wuxuu ku sugnaada tawaatur tawaaturkiina iyaga kuma soo gaadhin marka idan kama baxayso iyaga agtooda warkan hadda soo gaadhay inuu danni yahay subuudkiisu inuu danni agtooda ka yahay ka bixi mayso waayo waxa u sheegay fardi qura wax taraddud la yidhahdaan lama iman nebiguna sala allahu alay wasalam kuma inkirinoo ma odhan qalad baa samayseen kaana calaykum an tastamiruu cala salaatikum xata taclamuu biyaqiin ya biana alqiblata qad xuwilat daliilka culamada qaarkood waa u deliishadeen wa huwa fi lquwati kama tarawn ya inkastoo bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen maye khabarkaa isaga qara'in baa ku lamaanayd jawaabay kaga jawaabeen markii hore waxa weeyaan in qiblada in la xawilo in la rajaynayay bay ogaayeen qara'in baa ku lamaanayd qara'intaa ay ku ayaa markaa waxa weeye keensatay inay arrinkan markiiba sidaa u fuliyaan laakiin cinda jumhuur jumhuurulmuta'akhiriin agtooda qaraa'in inay ku lamaan tahay kagama saarayaan danniga marka idan masaladu waxay ku tahay xuja sheekhu waxa uhi raximah ullah wakhtaara qawmu naskha maa tawaatara wakhtaara waxay doorteen qowmun qowm culammada ka midii naskha maa kii nasakhaaddiisa tawaatara mutawaatir noqday bikayrihi midaan mutawaatir ahayn inuu ku nasakhmo ayay doorteen wa cagsuha xatman yuraa lidkiisana waxaa lagu ogsoon yahay qaci inuu yahay oo aaxaadkii in mutawaatir nasakhi karo yacni xatmi baa lagu ogyahy inuu qaci yahay wallahu alam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk